bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin الصlaaة والسlاam عlى أشرف الأنbiyaءi والmurslيin nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih وslma تsliima kaثيirا allahuma climna ma ynfacuna وانfacna bma clamtna allahuma ina nasأlka الفqه fi الdin rb اشhrx lii صdrي وysr lii أmri wxl cqdة min lisani yfqh qwlي wuxuu uhi mualifku raximah اllah tacaalى bab fi التacaarض bayn اlأdilaة والتarjiix baabkan mualifku wuxuu kaga hadli doonaa tacaarudkii adilada ayuu kaga hadli doonaa usuuliyiintu mabaaxifta tacaarudka iyo ama mabxadka tacaarudka iyo waxay ka dambaysiyaan markii ay ka soo hadlaan adiladii sharciga ahayd ee kitaabkii sunnadii iyo iyo iyo qiyaaskii maxaa yeele adiladan waxaa laga yaaba marmarka qaar inay eh, iska hor timaado eh, daahiran marka eh, laguma dhaqmi karo xukumkii ayada oo aan tacaarudka meesha laga saarin tacaarudka haddaba aan sheegayna halkan lagu tilmaamaya waxa weeye waa tacaarud fi aahir adilada yani inay xagga aahiran ay tacaarudo weeyaan ee ma aha tacaarud xaqiiqi ah ma aha tacaarud xaqiiqi aha ma aha maxaa yaele si cad iskaguma hor imaan waxa weeye bixasabi nadari mujtahid qofka mujtahidka ahaa aragtidiisa kolba u muuqato ayaa markaa laga yaabaa in uu moodo in adiladii iska hor imaanayso liqusuurin fi cilmihi aw khalalin fii fahmihi ama cilmigiisa gaaban ama waxa weeye fahamkiisa ayaa markaa kooban oo markaa asagaa ismoodsiiyey inuu tacaarud ka jiro walidalik waxaan tilmaami doonnaa in adiladii markaa la xalinayo tacaarudkaas qofku ismoodsiiyey dariiq ka mida ah duruqda tilmaami doonna insha allahu tacaala waayahay mualifku halkan eh, tacaarudkii wuxuu sheegay markii kitaabkii sunadii uu ka soo hadlay kitaabkii uu ka soo hadlay xataa sunnada qayb ka ka so hadlay afcaashii ah, qaybta kale way laabanta oo ahbaartii aqwaashii ahayd way laabanta marka tacaarudku wuxuu dhacaa kitaabka iyo sunnada iyo ijmac iyo qiyaaska intaba u ka dhacaa sidaa darteed mualifku ku habboonayd sida usuuliyiinta kaleba sameeyeen inuu ka dembaysiiyo markuu ka hadlo adilada oo idil oo markaa qiyaas marku hadlo kadib uu markaa keeno tacaarudkii oo u dambaysiiyo lakiin asagu wuxuu ku koobay halkan tacaarudkii kitaabka iyo sunnada wuxuu idhi tacaarud nudqayn labadii nas anudqayn waxa weyaan taniyatu nudqin weeyaan waa bimacnaa nas baa loga jeedaa labadii nas inay iska hor yimaadaan fi laxkaami axkaamta isku tacaarudaan iskaga hor yimaadaan ya'tii wuu imaanaya tacaarudkaasi cala arbacatin aqsaamin afar qaybood ayuu ku imaanayaa ima cumuumu waa umuum mase khusuuun ima cumuumun cumuum aw mase khusuusun khusuus ayaa fiihimaa ku sugnaanaya labadii daliil labada waa khaasay yihiin ama labada caamay yihiin aw mase kullu nudqin nas kasta fiihi waxaa ku sugan wasfun tilmaan oo minhumaa umuumkii iyo khusuuskii ah yani midna caam weeye midna midka kalena waa khaas aw amase fiihi nuqigii waxaa ku sugan bimacnaa naskii waxaa ku kullun minhumaa mid kasta oo ka mid ah caamkii iyo khaaskii wayuctabaru waa la eegayaa buu kullun min alwasfayni mid kasta oo ka ah labadii wasfi ee caamkii iyo khaaskii ah ama cumuumkii iyo khusuuskii ah fii wajhin weji ayaa loo eegaya wejigaasoo dahara muuqday bimacnaa waxa weyaan caam min wej wa khaas min wej ayuu mid kasta markaa noqonaya wuxuu idhi tacaarudka dhexdhacaya laba daliil ama laba nas afar qaybood ayuu markaa ku imaanaya macnaa wuxuu u leeyahay nudqayn wuxuu uga jeedaa kitaabkii iyo sunnadii marka tacaarudkaas afar qaybood buu imaanaya buuri tacaarud bayna caamayn laba caam inuu tacaarudkii dhexdhaco halkan uu leeyahay ima cumuumun ima cumuman waxaa uga jeedaa laba caam inuu tacaarudka dhex maro kalabaadna waxa weya bayna khaasayni laba khaas inay iska hor imaadaan laba daliil ama laba nas oo labaduba khaas ay yihiin oo caam aysan ahayn waa halkan u leeyahay ow khusuusun fiihima yani fii adaliilayn mutacaaridayn labadii daliil iska hor imaada inay labadaba khaas yihiin ama labadaba inay caam yihiin ka saddexaadna waxaa weeye altacaarudu bayna caamin wa khaasin yani caam iyo khaas inay iska hor imaadaan midna waa caam midna waa khaas waa kanu leeyahay aw kullu nudqin fiihi wasfu minhuma yani ama nas kasta waxaa ku sugan wasfi cumuumkii iyo khusuuskii ka mid ah macnaa midna waa caam midna waa khaas aw fiihi kullu minhuma ka afraadna waxaa weeye tacaarudku inuu dhex maro caam min wajh wa khaas min wajh yani labadii daliil mid kasta inuu ahaado caamin min waj wa khaasin min waj mid kasta waa caam min waj marki dhinac laga eego dhinac kale waa ka khaas ka kalena waa caam min waj wa khaas min waj halkan leeyahay aw fiihi kullu minhuma wa yuctabar kullu min alwasfayni fii wajhin dahar uu leeyahay wey marka mualifku dibbu mid kasta tusaalihiisii iyo qaabki aan la tacaamulay nooga sheegi doonaa wuxuu idhi tacaarud nudqayn labadii nas tacaarudkooda iska hor imaanayan fi axkaami axkaamta yati wuxuu ku imaanaya cala arbacati aqsaamin afar qaybood ima umuumun umuum weeye labadii nas umuumun umuum ayaa oo khusuusan ama khusuus ayaa fiihimaa labadii daliil baa ku sugan macnaha labada waa caam ama labada waa khaas aw kullu nudqin nas kasta oo fiihi waxaa ku sugan wasfun tilmaan oo minhumaa cumuumkii khusuuskii xaggooda ka ahaaday macnaha wuxuu ka wadaa midna waa caam midna waa khaas aw amase fiihi waxaa ku sugan nuiga ama naskii kullu minhuma mid kasta oo ka mid ah cumuumkii iyo khusuuskii oo wayuctabar markaa waleegaya kullun min alwasfayni mid kasta oo labadii wasfi ka mid ah cumuumkii iyo khusuuskii fii wejhin weji ayaa loo egaya wejkaasoo dahara muuqday dahar waa iska takmilati beyt macnaha wuxuu ujeedaa inuu mid kasta uu yahay caam min wejh wa khaas min wejh waaya فاljamcu bayna ma tacaarada tacaarada wixii iska hor imaaday labadii daliil iska hor imaaday ee kulmintooda huna halkan fi lwalayni labadii hore dhexdooda ahaaday jamcigaasi waajibun waajib weeye jamciga asaga ah jamcigaas in la jamciyo labadii iska hor yimid ee weliba labada hore ah waxuu labadii caam ama labadii khaas waajib waajib weynamkana hadduu suuroobo waxayu laaim kaana markii suuroobidiisa jirinna oyna suurooben in la jamciyana fatawaqufu in laga istaago ayaa markaa waajib ah maa lam yakun yucrafu taariikhu kullin haddii aan la garanayn taarikhda mid kasta fain calimnaa haddaba haddii aan ogaano waqta kulli minhuma mid kasta wakhtigiisa haddaan ogaano labadii nas ee iska hor yimid ama laba caam ahaa ama laba khaas ahaa faani ka labaadi nasikhu wuxuu nasakhayaa lima taqadama kii hore ayuuna markaa nasakhayaa waayahay mualif wuxuu ku bilaabay tacaarudkii dhex mareeyey labadii caam ama labadii khaas alawalayn markuu ley wuxuu jeedaa labada hore labada qaybada hore ee ama labada caam ama labada khaas waayahay seen ola tacaamulaynaa waxaan ula tacaamulaynaa buu yidhi sida tan marka koobaad waxaan isku daynaa labada caam ama labada khaas ee istacaaruday in aan markaa jamcino oon kulmino haddii jamcigaasi uu suuroobi waayo inaan naskhi aan isku nasakhno oo waxa weeye haddii taarikhda la garanayo kii dambe ee mutaakhirka ah uu naskho kii hore ee mutaqadimka ahaa haddii kaas uu suuroobi waayo inaan kala rajaxno oo tarjiix aan isticmaalo haddii tarjiixii suuroobi waayo attawaquf markaa inaan ka isticmaalo isagu mualif tarjiix muu sheegin laakiin tarjiix meeshuu ku jiraa marka afartaa marxaladood ayaa la marayaa waaya haddaba labadii nas ee istacaarudo iska hor yimid haddii aan jamcin karo waan jamcinaynaa haddii aan jamcin karo hee waan jamcinaynaa tusaalihiisu waxaa weeye xadiidkii ku sugnaa muslim nabig wuxu uhi alayh الsalatu slam alaa akhbirukum bikhayr الshuhuud alladii yatii bishahaadati qabla an yus'alaha maidiin sheegaa markhaatiyaasha kuwa u wanaagsan waa kuwa markhaatiga la imanaya intaan la weydiinin ka hor xadiikii saxiixayn ku sugnaa ayuu xadiidkani caaridaya oo ka imanaya oo xadiidka saxiixayn kusugan waa maxay khayrukum qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum uma yakunuu bacdahum qowm yashhaduuna qabla an yustashhaduu Ah, yani quruunta wax u khayr badan buu nabig ala sla slam qarnigayga kadibna kuwa ku siixiga kadibna kuwa ku siixiga kadibna waxaa imaan doona u yihi qowm markhaatiga ka markhaati kacaya wax aan markaa la weydiinin intaan markhaatigaa laga weydiisanin ay ayuu ka markhaati kacaya oo ka marag furayaan sheegay kuwaasa iman doonu nabig ala slam yidhi labada xadii hadda wa istacaarudan xadiidka hore sad arkayso alaa akhbirukum bikhayri shuhud inay dad markhaatiyaal oo khayr badan yihiin buu ku tilmaamay kuwa marhaatiga gudanaya intaa la weydiin kuwa dambena wuxuu ku tilmay nabg ala slam inaysan dad fiican ahayn maadaama qarniga quruunta dambe ay soo bixi doonaan dad markhaatigii gudanaya iyagoo markhaatigii aan la weydiisanin marka way istacaarudeen labada xadiis way istacaarudeen midna si wanaagsan buu ku tilmaamay qofki inuu markhaati kaco waxaan la weydiinin midna wuxuu ku tilmaamay inuu arrinkaasi yahay arrin laga fiican yahay marka labadii xadiis waa laba xadiis oo caam ah waan jamcinaynaa seen u jamcinaynaa mid kasta waxaan ku xambaaraynaa xaalad ka duwan xaaladda ka kale oo kan eh, tilmaamaya inuu kheyr badan yahay qofka markhaatiga gudanaya inta la weydiin waxaa lagu xambaaraya qofka loo markhaati kacayo xaaladda uusan la soconin ninka markhaatiga u ah ama qofka markhaatiga u ah inuusan laba soconinba oo uusan ogeyn marka hadduusan ogeyn markhaatiyaashiisa oo markaa qofkii oo marhaati u baahan haddana uusa ogeyn inuu marhaati leeyahay oo qofkii markaa uga marhaati kaco dee taasi waa shay wanaagsan walaalkiibu u nusriyey u gargaaray marka kaasi qof wanaagsan oo khayr badan xadiidka hore saasaan ku xambaarayna xadiidka dambena waxaa lagu xambaarayaa qofkii loo markhaati kacaya haddii uu og yahay marhaatiyaashii isla markaana uusan ka dalbin asagoo inay marhaati kacaan laakiin ayagu ay degdegayaan oo markaa marhaati aan loo dirsanin ay markaa eh, ay furayaan taasi waa madmuum shay muxuu weeyaan marka xadiidka dambana saasaan ku xambaaraynaa waayo labadii xadis haddaba saasaan ku jamcinay mid kasta xaalad ka duwan xaaladda kale ayaan ku xambaarnay saasay marka labadayna isku tuusayaan waaya kaasi waa jamcigi haddaba jamcigii haddii uu suuroobi waayo waxaan u gudbaynaa tallaabada labaad oo ahaa naskhi in naska haddii la garanaya taarikhda weeyaan oo kii dambeeyey labada nas la garanayo mutaahirkii wuxuu nasakhaya mutaqadimkii tusaalihiisna waxaa weeye qowlka ilahi uu yihi subxaana wa tacaala faman taطawaca khayran fahuwa khayru lah waan tasumuu khayru lakum ilahi markuu e, soonka ramadaan ka hadlaya wuxuu yihi qofkii taawuca oo markaa soonkii ku samafalaa oo iska soomaa sidaas u fiican qofkii kalena icaam ha bixiyo waa kii ilah yihi wcala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin man tadawca khayran fahuwa khayru lah an tasuumuu khayru lakum inaad soomtaan baa idin fiican buu ilahi wa an tasuumuu khayru lakum inaad soomtaan baa idin fiican meeshii iqaamka aad ka bixin lahaydeen inaad soomtaan baa idinka fiican hadda waxaa ka fahmaysaa inuu takhiir jiro bayna sawmi walicaam aayaddaasaasi tilmaantay waa soonka ramadaan aayadda ka dambaysay ayaa markaa nasakhday xukunkaasuu ilahi wuxuu faman shahida minkum shahra falyasumhu qofkii bisha ramadaan markaa goobjoog u ahaado ilahi wuxuu uhi soomo haddaba aayaddana dambaysay aayaddaasa horraysay aayadii dambayse waxay nasakhtay aayaddii hore oo markaa soonki wuxuu noqday fardu cayn calaa kulli qaadir qof kastoo awoodi kara fardu cayn buu ku noqday oo mukallaf waaya kaasina waa naskii naskigii haddii aan taarikhda garanayno un baan ku dhaqmaynaa haddii taarikhda aan la garanaynin oo labada nas midkii dambeeya aan la garanaynin labadii nasna aan la jamcin karin marka waxa aan u gudbaynaa altarjiix inaan labadii nas kala rajaxno oo tusaalaheedu waxaa weeye labadii xadiid xadiiث busra bint safwaan saxaabiyadaas radi allahu tacala canha nabigu yuri alayh الsalatu wasalaam man masa dakarahu falyatawada qofkii xubinta tarankiisa taabta weysadii way ka abaysaa ee haweysa qaato iyo xadiidkii kale alq ibn cali wariyey uu nebigu yuri alayh الsalaaةu wasalaam markii la weydiiyey ninka asagoo salaad ku jira haddana xubintiisa taranka taabanaya nabig wuxu uri alayh الslat wasalaam la weysada ma ka abaysaa ba la yidhi markaasa nabig wuxu ui la inama huwa bidcatu minka weysada kama tabaysa maxaa yeele waa xubin kaamila jidhkaa ka mid ah haddaba labada xadii way istacaarudeen labada xadiina waa laba xadii oo sugan waxaa la rajaxay xadiiu busra bint safwaan waxaa laga rajaxay xadiidkii dalq bn cali maxaa yeele xadiiu busra bint safwaan saddex sababood baa looga rajaxay marka koobaad waa xadii naaqil can ilbara alasliya bara'adii asligeed buu naga naqlinaya oo naga raraya xadii dalq bn cali laakiin bara'adii asligeed nagama naqlinayo maaa adika ukun cusub buu sugaya oo ah in dakarkoo la taabto ama farjiga qofkau taabto in weysadii ka jabayso lakiin xadiika dalq ibn cali banaadii asligeed buu lagu sugaya kaas waa arrin koobaad ee murajax ah arrinka labaad waxa weeye xadiidkan busr bin safwaan ruwaadiisa ka fara badan xadiidka dalq ibn cali arrinka saddexaad waxa weeye culummada tasxiixisay xadii busr bin safwaan ayaa ka fara badan culummada tasxiixisay xadiid dalq ibn cali waaya haddaba murajaxaadkaas iyo murajaxaad kaleba ayaa laga hormariyay xadii busra cala xadii dalq bn cali kaasna waa tarjiix mualifka nooma sheegi ka u dambeeya waxaa weeye in haddii tarjiixi uu suuroo waayo in markaa laga tawaqufo oo laga istaago ilaa murajix laga helayo ilaa murajix laga helayo yacni tawaqufka asagoo xal ma ah tawaqufka xal ma ah tawaqufka qofkii wuu garan waayey ooma cilmi laha dariiqu ku xaliyo oo duruqdii saddexdaana soo dhaafay ah jamcigiina u suroo waaye naskhiina taariikhdii bun haynin oo ma suroobayo tarjiixii wuxuu kal rajaxan gara way labada xadiid waa isku quwo ama labada nas waa isku quwo marka wuu ka istaagaya yatawaqaf xataa yadhara murajix ilaa uu ka helo waxa labada xadiid kala rajaxa ama labada nas kala rajaxa waaya kaasi haddaba waxa weeye waa laba caam ama laba khaas markii ay iska hor imaadaan wuxuu idhi faljamcu jamcigii bayna ma tacaarada labadii iska hortimaaday dhexdooda la kulmiyo hunaa halkan fi lwalayni labadii hore waajibun waajib weeye filawalayn labadii hore dhexdoodana tacarudku dhex dhaco waajib weeye jamcigaas in la jamciyo labada daliil in amkana alifta ku jirta in amkana waa alif lilaaq waxa weye in amkana hadduu suuroobayo jamcigaas waxaytu laa in kaana markuusan suuroobayn fatawaquf in laga istaago Eh, ayaa markaa waajib ah labadii nas ilaa murajax la helo maalam yakun hadduusan ahayn eh, taariikhu kullin mid kasta taarikhdiis iyo curfu mid la garanayo fain calimna haddaba haddaan ogaano waqta kulli minhuma mid kasta waqtigiisa haddaan ogaano faani ka labaadi naasikhun wuxuu nasakhaya limaa taqadama kii hore ayuu markaa nasakhayaa <clears throat> waayahay wuxuu yidhi wakhasasuu way khasiseen fi aalii kii saddexaad dhexdiisa almacluumi ee la ogaa yani kii saddexaad ee aan soo dhaafnay waxay ku khasiseen bidilkhusuusi kii khaasnimada u saaxiibka macnaa naskii khaaska ahaa ayay waxay ku khasiseen lafda dilcumuumi kii cumuumka u saaxiibkaa lafdigiisa macnaha wuxuu ka wadaa kan waa kii saddexaad caam iyo khaas haday istacaarudaan arrinkooda wuu sahlan yahayoo kan khaaska ah ayaa lagu khasisayaa cumuumka caamka khaaskiiba wuxuu khasisayaa cumuumkii caamka markaa caamkii waxaa lagu xambaarayaa khaaskii tusaalihiis waxaa weeye nabigu wuxu uhi alayh salat slam fima saqat isamaau alcushru samadu waxay waraabisay waxaa ku sugan oo dhul ah oo macnaha beerihii soo baxayay ah alcushru toban meelood meel boqolkiiba toban baa naskani wuxuu caam ku yahay wixii beerta ka soo baxayay ha yaraado ha badnaado lama kala qaadin waa caam haddaba fii ma ma min alfaad ulcumuum wayna soo dhaaftay waxaa lagu khasisay xadiidkii kale ee uu nebigu yidhi alayhi salatu wasalaam laysa fii ma duuna khamsata usuqin sadaqa wax shan dibirar ama shan awrar wax ka yar waxa weeye zakadu ku waajibi mayso macnaha kani wuxuu sheegay qadarkii ama miqdaarkii zakadu ay ku waajibaysa ayuu tilmaamay wixii amsata usuq ka yar buu ihi isaga waajibi halka waxaan ka fahmaynaa in naskan caamka ee hore fii ma saqat الsamaau in markaa lagu khasisayo xadiidkan dambe ahaa laysa fi ma duna hamsata sadaqa oo markaa wixii ka yar an wasqi ama an dibirar inaysan zakadii ku waajibaynin sakadeda isku waajibeen wix yaraha marka meesha ka saaray marka caamkii waxaan ku khasisnay khaaska wuxuu yihi wahasas way ku khasiseen fi aali macluumi kii saddexaad ee la ogaa bidilkhusuusi kii khaasnimo u saaxiibka lafdi dilcumuumi kii caamnimada u saaxiibka lafdigiisa ay ku khaas yeeleen wa fi lakhiiri kan dambe shadru kulli nudqin daliil kasta ama nas kasta qaybtiisa oo min kulli shain dhinac walba ka hadla xukmu daka nudqi xuumka naskaas fakhsus ku khaas yeelen cumuuma kulli nudqin nas kasta cumuumkiisa oo minhumaa labadii ka mid ah cumuumkii khusuuskii bididi lidkiisa ku khaasiyeel yani cumuumka mid kasta khusuuska ka kale ku khaasiyeel oo min qismihi labadiisa qaybood ah- ka mid ah wacrifanhumaa sidaana u garo acrifanhumaa waa iska tatimatu beyt kan u dambeeya waa kii ahaa caamun min wajhin wakhaasun wakhaasun min wajhin haddii naski u yahay caam min wajh wakhaas min wajh mid kasta u yahay marka mualifku wuxuu yidhi mid kasta cumuumkiisa ka kale khusuuskiisaan ku khaas yeelinaa ila mid kasta dhinacna caan buu ka yahay dhinacna khaas buu marka cumuumka mid kasta khusuuska midka kale ayaa markaa lagu khasisayaa waa yahay tusaalihiis waxaa weeye xadiidkii uu nebigu yihi salى اllahu alayh wasalam ida balaga almaau qullatayn lam yaxmil اlkhabaث bal u fiirso iyo xadii kale ee ibn maaje uu wariyey xadika abu dawud ba wariyey xadika ibn maaje wariyey ayaa ka hor yimid oo tacaaruday almau laa yunajisu shay ila ma halab cala riixi wa acmihi wa lownihi biyihii wax nijaasaynaya ma jiro markii laga reebo wixii markaa urkiisa ka haalib noqdo ama dhadhankiisa ama midabkiisa u fiirso xadiidka hore abu dawuud idaa balaga almau qolatayn wuxuu khaas ku yahay qolataynkii wuxuuna caam ku yahay biyihii isbedelay iyo biyihi aan isbedelin muse kala qaadin haddaba biyihii isbedeli kuwanka isbedelin macnaha haddii biyuhu boqolateen gaadhaan laa yanjusbuni fainahu laa yanjusbu nisaasobayaan kan dambena wuxuu khaas ku yahay biyihii isbedelay oo wuxuu ihi ilaa maa halaba calaa riixi wa acmi walownihi biyahaasuu tilmaamay wuxuu ahan ku yahay qolataynkii iyo wixii aan qolatayn ka yaran labadaba haddaba waan jamcinaynaa oo mid kasta cumuumkiisaan kale khusuuskiisii ku khaas yeelaynaa waaya kaa hore haddaba ee idaa balaqa almaau qulatayn waxaan ku cumuumkiisa xagga tagayurka waxaan ku khaas yeelaynaa xadiidkan dambe oo waxaan leenahay biyihi hadday qollatayn gaadhaan oo isbedelaan marka waa nijaas oo nijaasadii bedesho nijaas waa ku dhacda waa bedesho ila maa halaba cala riixi oo acmi wa lowni xadidka dambe haddaba iyaa khaasisaya cumuumkaas oo biyihi qollatayn hadday gaadhaan nijaasa ku dhacda nijaasada bedesho waa nijaas kan dambe waxaan ku khaasisaynaa xadiidkaa horeo waxaan leenahay biyihii qollatayn ka yar waxa weeyaan iyagu haddii nijaasadu ku dhacdo markaa mafhuumka xadiidka laga fahmay waxa weye inay nijaasoobayaan oo biyihii mutanajis noqonayaan bimulaaqaati najis sida imaam shaafici qababa wixii qolatayn ka yar haddii nijaasadu ku dhacdo marka ay nijaasoobayaan marka cumuumka mid kasta waxaan ku khasisnay khusuuska ka kale waaya tusaale kale haddaan soo qaadano tusaalahan dambe mid kasta cumuumka kakale maynaan ku khasisanayna mid ahaan cumuumkiisa ayaan kakale khusuuskiisa ku khasisnay u fiirso tusaalihiis waxaa weeye qowlka ilahi wuhi waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabbasna bianfusihina arbacata ashhurin wacashraa dumarkii raggooda ay ka dhinteen buu ilahi yidhi waxay ku cidi tirsanayaan afar bilood iyo toban habeen u fiirso aayaddani waxay caan ku tahay gabadhii uurka lahayd iyo gabadhan uurka lahayd mayna kala qaadeen gabadha ninkeeda ka dhinto afar bilood iyo toban habeen ayay tilmaantay aayaddan inay ku cidi tirsanayso laakiin waxay khaas ku tahay aayaddan filmutawafa canha gabadhii ninkeeda ka dhintay gabadhii la furi kuma jirto wladiina yatawafawna minkum waydaruuna awaajan aayadda kale suuratu dalaq ku jirta ilah wuxuu hi waulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun dumarkii uurka lahaa ciddadooda waxa weyaan inay uurkiihe uurkii inay dejiyaan aayaddan dambe waxay khaas ku tahay gabadhii uurka lahayd waulaat laxmaal kabayna hadlin aayadani gabadhii aan uurka lahayn waxay laakiin caam ku tahay gabadhii ninkeedi ka dhintay iyo gabadhii he ninkeedii uu furay labadaba caan bay u tahay maxaa yeel ulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna mayna kala qaadin gabadhii ninkeeda ka dhintay iyo tii ninkeeda uu furay haddaba labadaas nas mid kasta waa caam min waj waa khaas min waj kaa hore naskaa hore waladiina yatawafawna minka waydaruuna azwaajan yatarabasna bianfusihin arbacata ashrin wacashra cumuumkiisa gabadhii ninkeeda ka dhintay ee uurka lahayd ayaan ka reebaynaa oo waxaan leenahay iyadoo afar bilood iyo toban habeen kuma ay tirsanayso aayadda dambe ayaa markaa cumuumka aayadda hore khasisaysa oo waxaa leenahay ciddadeedu waxa weye inay uurka dejiso gabadhii ninkeedu ka dhintay iyadoo uur leh oo walaayat laxmaani ajaluhun an yadacna xamlahun arrinkaas maxaa tusiyey in aayaddaas cumuumkeeda tan dambe khusuuskeeda lagu khasisayo waxaa tusiyey xadiidka subaa aslamiya gabadha la yidhaahdo ninkeedii ayaa ka dhintay waqtiga nabiga alayhi salatu wasalaam iyadoo uur leh kadibna uurka waxay dejisay markuu ninkeeda ka dhintay habeenne yar kadib kadibna nabig ala slam ayay weydiiso inay markaa guursan kartay in kale nabig ala sla marka wuxuu hi waad dabaxday ee eh, guurso wuu u fasaxay waayahay wuxuu yidhi wa fi lakhiiri kan dambe waxa weeyaan waa kii caamin waj wa khaamin waj ahaa sharu kulli nudqin daliil kasta eh, qayb kastaoo ka mida ah daliil kasta oo min kulli shariqin dhinac kasta xukmu daka nudqi xukunka naskaas fakhsuus ku khaasiyay alcumuuma kulli nudqin daliil kasta cumuumkiisa wa minhumaa labadii ka mid ah cumuumkii khusuuskii bididdi lidkiisa ku khaasiyeen macnaha mid kasta cumuumkiisa kale khusuuskiisa ku khaasiyeen oo min qismihi labadiisa qaybood ka mid ah wacrifanhumaa sidaana markaa u garo baab lijmaci ijmac ayuu baab yahay waayahay ijmaacu waa daliilkii saddexaad ee adiladii muttafaq caleyhiga ka mid adiladii culimada isku waafaqsanayd waxaan horey usoo tilmaannay in adiladu almuttafaq calayhi adilada culamada isku waafaqsan yihin waxaa weeye afar daliil waa maxay alkitaab alsunna alijmac alqiyaas adiladaas waa muttafaq calayh adilada intaa ka soo hadhay waa mukhtalaf fiiha sida qowl الصaxaabiy اlistisxaab sharcu man qablana اlاstixsaan almaslaxa almursala sad الdaraa'ic alcurf adiladaas waa mukhtalaf fiiha haddaba adiladii muttafaq calayhiga ayuu ka yahay ijmaacii culamada isku waafaqsanayd waaya wuxuu idhi huwa ijmaaci itifaaqu kulli ahli اlcasri culummadii isku zamanka ahaa dhammaantood inay isku waafaqaan ay culamaa اlfiqhi waxaan u jeedaa culammadii fiqiga eh duuna nukrin ayadoo markaa midna uusan ka imaanin uusan inkiraynin waxa isku e, waafaqeen cala ictibaari xukmin xugum tixgelintii alictibaari xukmi amrin arin xukumkii tixgelintii marka ay isku waafaqaan arrinkaasoo qad xadada soo dariya sharcan oo ah macnaa xaadida sharci ama xukum sharci ay isku waafaqaan ka xurmati salaad salaaddii in ay xaaraan tahay bilxadai qofkii haddii uusan weyse qaban inay salaaddii xaaraan noqonayso ijmaacu luqatan horta waxaa weeye laba macnaa lagu ilaaqa casmi go'aan iyo itifaaq heshiis labada waa lagu ilaaqa go'aanka tusaalihiisu waxaa weeye faajmicuu amrakum wa shurakaakum ajmicuu bimacnaa iczimuu arrinkiina go'aamiya weeyaan waaya itifaaqan ajmaca annaasu cala kada macnaa dadki waxay ku heshiiyey arrinkaas haddaba kaas waa xagga luqada istilaaxan waxaa weeye itifaaqu mujtahidii alumma cala xukmin sharciy culammadii mujtahidiinta ahayd ee darajat alijtihaad gaadhay ee fuqahada ahaa inay isku waafaqaan xugum harci ah xugum harci inay iswaafaqaan waaya markii aan nidhi itifaaq waxaa kaa bax haduusan itifaaq jirinoo culimmadii mid ka mid ah uu khilaafo hadduu mid ka mid uu khilaafo waxa weeye ijmac markaas ma xasilayo mujtahidii alumma markaan nidhin waxa kaa baxay culimmadii aan mujtahidiinta aan ahayn iyagu markaa xujo ma aha cid kasta oo waxa weye darajada ijtihaad aan gaarin waa muqalid markaa muqalidkiina markaa ijmaac ma soo gelayo waayahay culummada aan fuqahada ahaynna ma soo gelayaan sida culamaa lua oo kale ma soo gelayaan culamaa lua ma soo gelayaan calaa xukmin sharciyi markaanina waxaa ku baxay haddii ay xugum xisia isku waafaqaan ama xugum caadiya ah, markaas cidro male xukumkan ka hadlayna waa xukumka sharciga ah xukum xisi ah ama xugum adduunye ah ama arrimaha addunyada marka hadii isku waafaqaan marka lama dhaho waa ijmac ijmaacu waxa weye axkaamta sharciga ah culammadu heshiiska ay ku heshiinaysa wey xukum sharciga haddaba kaas ayaa waxaa la ihahdaa ijmaac waayahay halkanuu mualifku leeyahay amrun qad xada waxa weeye wuxuu tilmaamayaa in axkaamta sharciga uhun markaas amrun qad xadaa harcan yani axkaamta sharciga umaa lagu ijmacu ku dhacaya waayahay tusaale noo kale mualifka kaxurmati salaati bilxada yani qofkii muxdidkaa ah inay salaaddii xaaraan ka tahy nabig wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam laa yaqbal allahu salaata axadikum ida axdada xata yatawada axadkiin haddii weysadii ka jabto ilahay salaaddiisa aqbali maayo culimadu waxay isku waafaqsan yihin marka in qofkii muxdidkaa ah ay xaaraan ka tahay inuu salaaddii tukado isagoo hee aan dhahaaro qaadanin marka kaasi waa arrin ijmaac ah oo culimadu isku waafaqsan tahay wuxuu idhi huwa ijmaacii itifaaqu kulli ahli اlcasri culummadii zamanka dhammaantood inay isku waafaqaan ay culamaa alfiqi waxaan ujeedaa culammadii fiqiga eh fuqahadii baan ujeedaa duuna nukrin ayadoo wax inkiraadaysan jirin cidna aysan markaa ka hor imaanin xukumkii oo maxay isku waafaqayaan cala ictibaari xukmi amrin arin xukumkii tixgelintii isku waafaqayaan arrinkaasoo qad xadaa soo dariye harcan harci soo dariyey macnaha xukum sharci ah inay markaa isku waafaqaan ka xurmati salaati salaadda xaaraannimadeeda wabeeye bilxadai xadadki inay xaaraan ku tahay qofkii inuu tukado asagoo muxdi ah waa la daliishaday bilijmac ijmaaci min dilummati ummaddan xaggeeda ka ahaaday ijmaaca ummaddan waa la daliishaday buu idhi laa hayriha ummaddan hayrkeed ijmaaceedase lama daliishanin id khusat sababtuna waxa weye id khusisad waa lagu khaas yeelay ummaddan bilcismati dhowrid in ilaahi subxana wa tacala ka ilaaliya ummaddan gefka majmuuca ummadda ilahay uu gefka ilaaliyey wuxuu ku yidhi ijmaacu wuxuu khaas ku yahay ummaddeenna ummad kale oo ijmaaceedu cibro uu leeyahay ma jiro yani khasaaista ummaddeenna waxaa ka mid ah inay tahay ummad macsuum ah oo aan khalad ku raacayn nabig wuxu uhi calayhi isalaatu wasalaam laa tajtamicu ummatii calaa dalaala ummaddaydu baadi kuma kulanto xadiis saxiixa oo nabiga ka sugnaaday weeye calayhi salatu wasalam waxaa wariyey tirmidi iyo ibn maaja iyo heyrkoodba sheekh ilalbanina wuxuu ku tilmaamay xadii saxiixa marka xadiikaasna wuxuu ku tilmaamay ummaddiisu in ilaahay uu ka dhowray inay dhammaanteed baadi isku raacdo marka waa umma macsuuma walidalika ijmac ayuu khaas ku yahay ummadaha kale waxa wey ijmacoodu cibro male maala yahuudda oo kale hadday isku raacdo arrin arrinkaas cibro male iyo nasaaradan kadalika hadda maala yahuud waxay isku raacsan tahay cusayr ibnullah cusayr inuu inanka ilaahi yahay kiristankuna waxay isku raacsan yihiin inuu masiix yahay almasiixu bnullah masiix waa inanka ilaah marka waxaasi waxa wey waa yani de qowl baail ah iyo maqaala kufri ah weyaan oo ijmaacooda wax ibra uu leeyahay ma jiro laakiin ummaddeennu waxay isku raacdo waxa weye khalad mama noqon karaba sinaba khalad kuma noqon karo khaasatan culimada ummaddu waxay isku raaceen mujtahidiinta marnaba khalad ma noqon karo yani ummaddu ka dhex yani qowlkii saxda ahaa ummadda majmuuceeda ka dhex bahmaayo qof umaa dhihi qof unbaa dhihi qowlkan saxda ah lakin ummaddo dhan khalad isku raaci mayso waayahay wuxuu hi waxtuja waa la xujaystay bilijmaci ijmaaci min di ummati ay min hadihi اlummati ummaddan xaggeeda ayaa laga xujaystay laa hayriha ummaddan heyrkeed lakiin ijmaaceeda lama xujaysanin id sababtu waxa weeye khusisad waxaa lagu khaas yeelay ummaddan bilcismati ilaalin laga ilaaliya gefkii iyo khada'i majmuuceeda laga ilaaliy lakin qof kastoo ummadda ka mid ah gefku wuu ku bannaan yahay oo wuu khaldami karaa marka nabiga ala sla slam laga reebo asagoo nabig waa macsuum laakiin aaxaadka ummadda way khaldami karaan lakin ummadoo idin khalad kuma wada dhici karaan hal mar yani hal khalad kuma wada dhici karaan waaya wuxuu yidhi wakullu ijmac ijmac walba faxujatun xujo iyo kulliya calaa man bacdahu cidda ka dambaysa iqbila yani alifta ku jirta waa alif lilaaq yani iqbal aqbal buu ku leeyahay ijmacaas fii kulli casrin zaman kasta oo zamanka ijmacu dhacay ka dambeeyey inuu dadkaa zamanka ku nool inuu xujo ku yahay arrinka aqbal wuxuu leeyahay ummaddu hadday arrinku ijmaacdo oo culimmadii ummaddu isku raacdo xugum sharci ah fii zamanin min alasmaan oo fii casrin min alcusuur zaman azmanada ka mid xilli xilliyada ka mid wuxuu noqonayaa xujo casrigaa laftirkiisu xujo noqonaya iyo cusuurta ka dambaysaba marka ijmaaca lama jebin karo lama khilaafi karo qof kasta waa inu ijmaca ku dhaqmo intaasuu mualif halkan ku tilmaamaya wuxuu hi kullu ijmacin ijmac kasta fa xujatun xujayuu ku noqonaya calaa man bacdahu cidda ka dambaysa fii kulli casrin zaman walba e, iqbila aqbal ijmacaas ay iqbal aqbal ijmacaas fii kulli casrin zaman walba inuu markaa xujo noqonayo wuxuu yidhi uma inqiraadu casrihi casrigiisii inuu dabar go'o dadkii ijmaacaas sameeyey ahluijmaac ahaa inay dabar go-aan oo dhammaantood dhammaadaan lama shardinin ay fi inxiqaadihi waxaan u jeedaa guntamidda uu guntamaya ijmaacii looma shardiyo inqiraadu ahli lcasr dadkii zamankaa ijmaacu ka dhacay inay dhammaantood wada dhintaan shardi ma aha waqiila waxaa la qowl kale wuxuu leeyahay mushtaradun arrinkaasi waaba shardi inqiraadu ahli lcasri in la helo wuxuu tilmaamaya halkan masalo khilaafi ah oo masaaisha ijmaca ka mid ah, a hal yushtaradu inqiraadu casri اlijmac dadkii culummada ahaa ee yani ijmaacu ka dhacay inay dhintaan shardi ma u tahay si ijmaacii u noqdo ijmaac yani waxaa weeyaan muctabar ah oo markaa xujo ah. mise waxa wey ayagoo nool ayuu ijmaaci xujo yahay markuu ijmaacu ka dhaco culamadaas ayagoo nool buu xujo noqonaya ayaga laftooda ataa xujo ku noqonaya miya waa masale khilaafi culamada isku khilaafta laba qowl baa ku jira jumhuur ahlilcilm culamada badankood waxay qabaan in aan la shardinaynin shardigan oo haddii ijmaaci mar uu dhaco culamadu isku waafaqaan calaa xukmi masalati min almasaa'il marka inuu ijmaacii waxa wey muctabar yahay oo xujo yahay xataa ayagoon culamadii weli dabarku inuu nool inuu xujo noqonayo oo inqiraadulcasri aysan sardi ahayn saas jumhuurulculama ay qabaan waxay arrinkaa u soo deliishadeen haddii aan dhihi lahayn inqiraadu ahlilcasri waa shardi waxaa ka laazimi lahayd in markaa ijmacdu uusan dhicin horta ijmacu mar wuxuu xujo u yahay in culammadii laga helo qowl ama ficil isku waafaqaan mar haddii ijmac lahayd marka xujuu noqonaya maxaa marka inqiraad اlcasri loo shardinaya wax daliiloo tusinaya inqiraad اlcasri in culimmada ay dhintaan oo ay dabar go'aan wax daliiloo tusinaya ma jiro marka labaad haddii aan dhahno waa shardi waxaa ka laasimaysa in marka ijmac uusan noo xasilin sababtoo ah waxaa weeye culimmadii mar kasta oo waxaa weeye eh, culimmadaasi eh, ijmaac uu ka dhaco qof unbaa soo dhalan ayagoo nool qofkaa soo dhasha hadduu darajat ijtihaad gaadho weynaado darajat ijtihaad gaadho cilmi intuu barto uu khilaafo ijmac markaas hoos ku buraya marka waxaa ka dhalanaysa inuusan ijmaacba xasilin ilan cusuurtii waa isku xidhiidhaa dadkiina intaa way dhalanayaan cilmigina way baranayaan marka inuusan ijmacba inoo xasilin baa marka ka laazimaysa marka bitaali shardi ma qolba wuxuu leeyahay waa shardi qolba wuxuu leeyahay waa shardi inqiraadu ahli اlcasri si markaa aan u hubsanno in culimmadaas aysan ka noqonin maxaa yeele wuxuu leeyahay qowlkan haddii aynan dhihin inqiraadu ahli اlcasri waa shardi waxaa dhexi karta in culimmadaas qaarkood ay dib ay uga noqdaan ijmaaci intay nool yihin waxa laga yaba inay ka noqdaan ijmaaci marka ijmaaci marka uusan guntubin laakiin qowlka hore xujo ah ama qowlka hore ayaan markaa qaadanayna qowlka jumhuur ah wuxuu hi uma dabeetan inqiraad casrihi casri ijmaaci e, dhammaanshihiisa inuu dhammaado casrigaas oo culimmadaasi ay dhammaadaan oo dhintaan e, lam yushtar lama shardin ay fi incaqaadihi guntamidii guntamayay ijmaacii ama uu xidhmayay looma in marka culimmadii casriga ay dhintaan waqiila waxaa mushtaradun waa shardi walam yajuz ma bannaano liahlihi ay liahli ijmac culimmadii ee ijmaacu ka dhacay an yarjicuu inay ka noqdaan ijmaaci ila cala aani qowlka labaad inaan ku soconno mooyaane oo falaysa yumnacu markaa la reebi mahay haddaan qowlka labaad ku soconno waayahay waliyuctabar hal ictibaariyo calayhi ay cala alqowl aani qowlkaa dambe haddii aan ku soconno hal ictibaariyo qowlu man wulida qofkii dhashay qowlkiisa oo wasaara noqday milahum culimmadaasoo kale noqday faqiihan faqiih noqday mujtahidan oo markaa ijtihaadaya wuxuu idhi markuu noo soo sheegay mualifku inqiraad alcasr ee khilaafka ku jiray laba qowl ku jiro qowl dhahaya waa shardi iyo qowl dhahaya shardi maaha waxaan nidhi waxaa raajixa qowlka dhahaya inuusan shardi ahayn inqiraadu ahli اlcasr haddaba maxaa ka ratimaya labada qowl maxaa ka ratimaya ama amarat اlkhilaaf muxuu yahay wuxuu idhi waxaa ka ratimaya haddii aan dhahno inqiraad ahli casri shardi weyaan haddaan dhahno in markaa ay ka laaban karaan culimmadii markaa ijmacu ka dhacay intay nool yihin way ka noqon karaan laakiin haddaan dhahno shardi ma aha inqiraad ahli اlcasr culimmada inay dhammaato ay dhimato shardi ma aha mar hadduu ijmaaci dhaco ijma wuxuu noqonaya ijmac xujo ah kamana noqon karaan waa kan leh walam yajuz liahli an yarjicu marka kama noqon karaan mar hadduu ijmaaci ka dhaco qowlkii jumhuurka in soo cuskannay ahaa in aan shardi ayna ahayn inqiraad ahli casr mar hadduu ijmaaci dhaco kama noqon karaan ayaga laftirkoodii ijmaac sameeye baa ka noqon karin laakiin qowlka dhahaya inqiraad ahli casr waa shardi waxa weye way ka noqon karaan maxaa yeele de casri weli ma dhammaanin ijmaaci weli ma howlgelin oo ma noqonin xujo kaasi waa waa arin arrinka labaad ee ka ratimaya khilaafkaasi waxaa weeye ciddii dhalatay culimmadaas ijmaacu ka dhacay xilligoodii ama zamankoodii dabeetana cilmigii baratay haddana gaadhay darajat alijtihaad khilaafkiisii waa muctabar hadduu khilaafay ijmaacii ijmaaci markaa ma noqonayo ijmaac cala alqowl aani qowlka labaad weyaan ee dhahaya inqiraadu ahli اlcasri waa shardi dhahaya hadduu qof uu dhasho culimmada ijmaaca intaynan dabargu-in oo markaa qofkaasi uu cilmigii barto oo darajat ijtihaad gaao oo aih mujtahid u nodo marka khilaafay culamada ijmaca samaysay oo ku khilaafay ijmaaci markaa qowlkiisu muctabar buu noqonaya cala alqowl aani qowlka labaad ee dhahaya inqiraadu ahli lcasri waxa weyaan waa shardi laakiin qowlka hore markaa khilaafkiisa muctabar ma hadduu khilaafo waa qof ijmaaci khilaafay wuxuu idhi walam yajuz uma banaano liahli ahlkiisii iyo ahlijmaaci an yarjicu inay ka laabtaan ijmaaci inay ka laabtaan ilaa cala ani qowlka labaad inaan ku socodno mooyaane lsgimno marka lama reebayo nuqashadaas rujuucaas lama reebayo wuxuu hi walyuctabar ha la ictibaariyo calayhi cala alqowl aani qowlka labaad haddaan ku soconno qowlu man wulida qofkii la dhalay qowlkiisa wasaara noqday milahum ayagoo kala noqday aiihan aqiih noqday marka mujtahidan oo dadaalayo mujtahida wayaxsul ijma ijma wuxuu ku xasilaya bilaqwaali aqwaashii min kulli ahli dhammaan ehelkiisao dhan markaa ay isku waaaaan wlkii wbiafcaal afcaashii buu ku xasilaya wa qowli bacdin bar qowlkood buu ku xasilaya xayu baaqiihim intooda kale halka ay inteedoo kale intooda kale facala ficilkii ay sameeyeen wa biintishaarin marka inuu faafo qowlkaas ama ficilkaas mac sukuutihim ayadoo intii kalena ka aamusan tahay sukuutkaasoo xasala xasilay halkan wuxuu ku tilmaamay mualifku ijmaacu wuxuu ku xasilayo marka wuxuu noo tilmaamay saddex arrimood mid ahaan inuu ijmac ku xasilayo ama anwaacda ijmacu leeyihiin saddex ka koobaad waxa weeye ijmaac qawli culimmadu inay yani qowl ahaan shay ku ijmacdo ay dhahaan shaygani waa waajib ama shaygani waa xaaraan ama shaygani waa sunno ama shaygani waa mubaax kaasa waxa la yhahdaa ijmac qawli ah oo culimadu dhammaan arrinka ku dhawaaqaan culimadii casri wada nooleed ka labaadna waxa weeyaan bilafcaal afcaal inuu ijmaca ku xasilo oo maynan ku dhawaaqin bale shaygane laakiin way sameeyeen un bis ficliyan bay waxaan u sameeyeen cid inkartana ma jirto cid ka hortibaadana ma jirto culimmado dhan baa waxaan wada samaysay marka ijmac ficligu noqonaya ka saddexaadna waxa weeye ijmaac ee ku xasilaya qowl اlbacd maca sukuuti اlbaaqiin aw ficl اlbacd maca sukuuti اlbaaqiin inay culimada badh ay sameeyaan inta kalena ay ka aamusaan badh inay dhahaan qowl ama xugum ku dhawaaqaan intii kalena ay ka aamusaan ama badh ay ficilkii la yimaadaan intii kalena hee ficilkaas ay ka aamusaan uusan ku inkirin kaasa wuxuu noqonayaa kii saddexaad waayahay kan dambe haddaba waxa weeyaan sukuut ku jiro waxaa lahaa alijmaacu sukuuti kan dambe ee waxa weyaan badh ay samaynayaan ficilkii inta kalena ay ka aamusayaan ama badh ay ku dhawaaqayaan xukunkii inta kalena ay ka aamusayaan aysan ku inkirayn kaa waxaa lahaa ijmac sukuuti kaa hore na waxa weya ijmaac qaci ijmac qaci iyo ijmac sukuuti a jira ijmac qacigu waa xuja qaciya ijmaacan dambena waa ijmaac anni ah ijmac sukuutiga waa ijmac danni ah maxaa yeelay yani qaciya ma tusinayo oo waxaa laga yaaba culamada kale inay haflad u aamuseen ama aysan maaragtay cabsi u aamuseen ama xuun baa dhici kara marka waa ijmaac danni ah wuxuu idhi laakiin waxaa shardi ah markii ijmaaca sukuutigu xasilayo qowlkaas la yidhi inuu faafo maa kan kule wabanti shaari mac sukuutihi laba arrimood in la helaa qowlkii badh ay isdhaheen waa inuu faafaa isla markaana inta kale ka aamusta ama ficilkii badh ay sameeyeen culimada badh ka mid ah waa inuu faafaa ficilkaas oo baaha isla markaana culimadii kale ay ka aamusaa markaasu xujo noqonaya oo marka waa kaalkina culimada ilhi inta badan qowlkaas waxaa yidhi saxaabiga hebel walaa naclam lahu mukhaalifa cid mukhaalifana marka uma ogin aw walaa yucraf lahu mukhaalif mukhaalif looma ogo wlkaas hebel iyo hebel baa yidhi walaa yucraf lahu mukhaalif waa ijmac sukuutiga ah haddii aan markaa lahelin cid khilaafta qowlkaas ama ficilkaas qowlkii inuu noqdo qowl maaragtay shaayac ah oo maaratay culimmadii ay ogaadaan wayaxsul ijma ijmac wuxuu ku xasilayaa bilaqwaali aqwaal buu ku xasilaya min kulli ahlihi dhammaan ehelkiisao dhan qowlkaasoo ka xasilay ama ka dhacay wabilafcaali afcaal buu ku xasilayaa wa qowli bacdi badh inay ku dhawaaqaan xayu baaqihim halka intoodii kalena facala eh, ay sameeyaan ama inta kale sameeyaan waa uu noo lahaa kitaabkii eh, eh, maxaan ku dhaha waraqaadka kitaabkan uu nadmiye uu lahaa wa qowlu bacdin aw ficli bacdin maca sukuuti اlbaaqiina canhu wqowli bacdin bar inay sameeyaan xayu baaqihim inta kalena facala ay sameeyaan wabintisaarin intishaar eh, maca intishaari intishaar iyadoo marka qowlkaasi uu culamada qaar ay dhaheen uu faafo ama ficilkaasi uu faafo intishaarkaasoo xasala xasalay maca sukuutihim aamuskooda magaciisa xasalay haddaba xasala wuxuu ku tacalluqaa intishaar waayo biintishaarin xasala maca sukuutihim saasuu noqonaya wuxuu yidhi uma saxaabiyu saxaabigii qowluhu qowlkiisu can madhabihi can madhabi nafsihi naftiisa madhabkiisa uu ka yidhi cala aljadiidi qowlka jadiidka imaam shaafici uu qabo fa huwa asagu laa yuxtaju bihi qowlkaas saxaabiga lama xujaysanayo oo xujo ma noqonayo wa fi lqadiimi qowlkii qadiimka ah xujatun xujo weeye wlka صaxaabigu lma warada ljli ma warada wixii kusoo arooray awadi fii xaqihim xaqii eh, aabata saxaabada xaqooda kuso arooray wadacafuuhu culammada way daciifiyeen qowlkaas kusoo arooray ama naskaa kusoo arooray eh, saxaabada falyurad markaa naskaas hala radiyo maadaamuu daciifu yahay wuxuu idhi halkan mualifku wuxuu ku tilmaamaya qowlkii saxaabiga maruu ka soo baxay adiladii waxa wey muttafaq caleyhi qaar ka mid ah laaban qiyaaskii mualifku waxaa fiican lahayd inuu qowl saxaabi ka dambeysiiye qiyaaskii oo adilada muttafaq caleyha israaciyo calaa kulli xaal qowlka saxaabiga ayuu halkan tilmaamaya wuxuu saxaabiga horta marka koobaad intayna ka hadlin qowlkiisa waa maxay saxaabigu saxaabiga waxaa weeye man laqiya nabiya sala allahu alay waslam mumina bihi wamaata cala dalik qofkii nabiga alay slam la kulma asagoo nabiga rumaysa markana isla markaana ku dhintaa iimaankii ku dhintaa wey waaya qofka ayaa saxaabi la yidhaahdaa waa yahay qowlka saxaabigu ma xuja oo ma la deliishan karaa mise lama deliishan karo waa masale khilaafi culamada isku khilafsan yihin lakiin intayna masalada ka hadlin waxaa jira taxriir maxali nisaac inaan yani marka hore taxriirinno dooddu meeshay ka taaganta waxaa jira qowl saxaabi oo culimmadu isku waafaqsanta inuu xujo yahay iyo kuwa isu khilaafsantahay haddaba kay isku waafaqsantahay waa maxa kuwa isku waafaqsantahay waxaa weeyaan eh, haddii eh, saxaabigaas uu qowl dhaho isla markaana qowlkiisii cid khilaafta aan la ogeyn qowl buu yidhi lakiin qowlkaas cid khilaaftay lama ogo marka wuxuu noqonaya ijmac sukuuti ah marka xujuu noqonaya waxaa kaloo isku waafaqsan yahin culimmadu haddii qowlkaas saxaabigu yahay marfuuc xukman marfuuc xukman hadduu yahay oo maala dhaho umirna bikada aw nuhiina can kada waxaan na faray arrinkaas ama waxaan laga reebay arrinkaas waxa weeyaan qowl saxaabi laakiin marfuucun xukman waa sunnu waxa uu sheegayo maxaa yidhi cidda amartay nabiga alay salaam waa nabiga calayhi salaatu wasalaam ciddaa arrinka wax ka reebtana waa uu nabiga calayhi salaatu wasalam marka wuxuu noqonayaa sida asagoo yidhi qaala rasuul allah salam amarnaa rasul slam rasuulka na faray arrinkaas aw nahaana rasul slam rasuulka arrinkaa naga reebay ayuu meela mid marka wuxuu noqonayaa qowlkiisa uu yidhi umirna aw nuhiina xujuu noqonaya waa sunno marfuuca waxaa kaloo isku waafaqsan yahin culimmadu haddii qowlkii saxaabigu yahay mima laa majaala lilra'yi fiih wax yani culimmadu aysan markaa wax saxaabigaasi uusan ra'yi ka dhihi karin laa majaala lijtihaad wax ku ijtihaadi karin weeyaan haddii uu dhaho qowl maalan yani ijtihaad aan gelin maalan wuxuu ka hadlay oo kale nisaabkii zakada oo kale cibaadaadkii wuxuu ka hadlay maalan cibaadaad jadiid uu inoo sheegay waxyaabahaas kale kuma ijtihaadi karan dee yani cibaado ma jidayn karo saxaabi kumana ijtihaadi karo waxyaabahaas kale yani tacabudka ee ijtihaadkuusan gelin waxa wey haduu saxaabi inoo sheega marka wuxuu noqonayaa xujo ama wuxuu noo sheegay maalan eh, xuduudii iyo kafaaraadkii iyo waxyaabahaas tacabudiga ah ee nas u baahan hadduu saxaabi inoo sheego qowlkiisa xuju noqonaya maxaa laa majaal lira'yi fii ijtihaadna waxaasi ma galo haddaba waxaa inoo soo haray wixii intaa ka soo haray ee waxa weeye qowl uu saxaabi yidhi oo isla markaasi aan marfuuc xukman aan ahayn isla markaasuu yahay wax yani lagu ijtihaadi karu yahay qowlkaas kaasi ma xujo noqonaya mise xujo ma noqonayo kaa wey ka hadduu malif kaalka noogu sheegay khilaafka halkaas kusoo ururaya haddaba qowlkaas saxaabiga uu yidhi ee ijtihaadka uu geli karo isla markaana asxaabteena isku waafaqin isla markaana waxay marfuuc xukman aan ahayn horta qowlkaasi xujo ku noqon mahayo saxaabi kale qowlkii saxaabi kale xujo kuma noqonayo bilittifaq culimadu isku waafaqsan yihin ee waxa la isku khilaafsan yahay axaabigaas qowlka uu yidhi xujo ku noqonaya culummada kale aan asxaabta ahayn sida taabiciintii iyo taabicutaabiciintii iyo wixii ka dambeeyey qowl dhahay qowlka saxaabiga waa xujo iyo qowl dhahay qowlka saxaabiga xujo aha labadaa qowl baa ku sugan labadaa qowl ay isku khilaafsan yihiin ayuunbaa imaam shaafici laga wariyo imaam shaafici laba qowl masalada ku qowl qadiima iyo qowl jadiida qowlka jadiidka wuxuu leeyahay qowlka saxaabiga waa xujo waa kan le mualifku wafi lqadiimi xujatu qowlka qadiimka imaam shaafici wuxuu leeyahay waa xujo wlka jadiidka ahna wuxuu leeyahay xujo ma aha qowlka u dambeeye weyaan qowlkaasi haddaba qadiimkii jadiidka imam shaafici waa maxay alqadiim maa qaalahu qabla dukhuulihi fii masr wixii uu yidhi intuusan masr soo gelin ayaa waxaa la dhahaa qadiim ama wuxuu ku yidhi intuu ciraaq joogay qowlkii uu fatwooday ama kitaabkuu qoray ayaa waxaa la yidhahdaa qadiim jadiidkuna waa qowlkii uu yidhi intuu masr soo galay kadib waa qowlkii noloshiisa u dambeysay uu fatwooday ama uu qoray ayaa waxaa la yidhahdaa jadiid qowlka haddaba inta badan muctamadka madhabka waxaa weeye waa qowlka jadiidka dambe ee ka sugnaaday imaam shaafici raximah اllahu tacaala waaya culummada qabta qowlka saxaabigu in uusan xujo ahayn waxay soo deliishadeen in saxaabigan uu yahay bashar bini aadam wayaan macsuumna ma aha nacam yani tixgelin badan sharaf badan buu leeyahay maxaa nabiga alay slam la laakiin dee macsuumkama aha waa khaldami karaa qad yakuunu qowluhu haa walidalika asxaab waxaan arkaynaa iskhilaaftay oo midba uu qowl yidhi qowlka kale khilaafsan taas waxay tusinaysa asxabta inay macsuum ahayn oo aqwaashooda iskhilaafi karto marka see qof aan macsuum ahayn qowlkiisu xujey noogu noqon karaa oon u daliishan karnaa halkaasay mareen marka culamadaasi culammadan dhahaysa qowlka saxaabigu waa xujo aar iyo nadar bay soo deliishadaan aarka soo deliishadaan waxaa weeye waa kanuu mualifku tilmaamay wuxuu idhi lima warada fii xaqihim wadacafuu waa xadiid ku soo arooray fadliga asxaabta oo nabi ala slam nafarayna asxabta ku tagayno xadidkaasi waa maxay asxaabi ka nujuum biayihi muqtadaytum ihtadaytum asxaabteedu waa sida xidigaho kale midkaad ku dayataan mid alla midkaad ku dayataan waad ku hanuunaysaan waad ku liibaanaysaan dayashada aad ku dayateen haddaba xadiidkani wuxuu tilmaamay in asxaabtu ay dhammaantood yihiin xidigahaasoo kale xidigaha sida habeenkii loo iftiinsado ee markaa qofka musaafirka u iftiinsado ee markaa xidigaha waxaa weeye u bidhaansado oo calaamaad ka dhigto calaamaatika binajmi hum yahtaduun ilah yidhi sidaasaa loo bidhaansadaa oo markaa loogu daydaa asxaabti oo xaqa iyo axkaamtaba looga qaata xadiikaas ayay soo deliishadeen xadiikaas laakiin suu mualifku tilmaama waa xadii aciif waa xadii he waa xadii daciif ah bayhaqi ayaa wariyey iyo culmo kale daara qudni iyo laakiin waa xadii aciif culamada qaarna waxay dhhen wa mawduucba marka xadikaasi xujo maaha waa saas darteed malik wuxuu yihi wadacafuuhu way daciifiyeen xadiidka ku so arooray falyurad marka ha la radiyo xadiikaas nadarkii baa inoo saareen nadarka ay daliishadeen waxa weeye waxay dhaheen saxaabigu waa qofka nabig alai slam la socdooday ee waxyigii goobjoog u ahaa ee asbaab nuzuulkii arkayey ee nabig ala slam ka xambaaray ee axaadiistiisa iyo afcaashiisa iyo aqwaashiisaba arkayay nabig ala slam cilmi badan bu xambaarsay inagu inaan garanayn midda kale waa ahluluqo waa dadka luqada ugu faseexsan ee carabiga garanaya saa darteed naska ayagaa nagaga horeeya fadli kastana ayaa nagaga horeeya marka inaan ku dayarno oon aqwaashooda qaadano ayaa ka awlaysan in iska ijtihaadno qiyaas iyo waxyaabaha kale aan adeegsanno culamada eh, qabta inuu markaa qowlkii saxaabiga uu yahayna halkaas ayuu mareen si imaam axmed iyo culamo kaleba ay abaan waaya haddaba qowlka jadiidka imam shaafici muctamadka waxa wey qowlka saxaabiga inuusan xujo ahayn qowlka saxaabiga inuusan xujo ahayn lakiin haddana waad arkaysaa imam shaafici asagoo sidaa qaba in masaa'il fara badan oo fiqi ah uu u deliishanaya qowl saxaabi shaaficiyadana saasay ku arkaysaa ayagoo masaa'il fara badan u deliishanaya qowl saxaabi ama ficlu saxaabi yidhi ama qowlu yidhi oo markaa mas'alo dhan ku dhisaya ayaad arkaysaa qaala bihi fulaan aftaa bihi fulan wa fulan sid cumar baa saa fatwooday waxaa saa fatwooday ibnu cumar awreeraa saas yidhi oo markaa nas kale aan haysanin qiyaas kale aan haysanin qowlka saxaabiga mooyaane marka waxaad garanaysaa in qowlka saxaabiga fi madhab shaafici meelo badan lagaga dhaqmayo ayaad garanaysaa culimo badanna saasay runtii ugu dhaqmaan qowlka saxaabiga uma saxaabiya saxaabiga qowluhu qowlkiisa saxaabiga la sheegayna waa saxaabi faqiha dabcan oo caalima weeyaan ma aha nin acraabi oo mar intuu nabiga alay slam yimid oo tawxiidkii u laqinay kadibna miyigiisii abtay de weligii cilmi meel lagu dhigay aan arag maaha kalafsi waa saxaabi laakin de maaha de caalim maaha saxaabi kasta macnaheed maaha inuu caalim yahay faqiih culamadii asxaabta laga hadlaya sida cabdullahi bn cumar iyo cabdullahi bn cabaas iyo eh, afartu khulafa raashidiin iyo eh, abu hurayre iyo eh, waxa weeye cabdullahi bn camr bn caas asxaabta culammada ah ayaa laga hadlaya wuxuu yidhi uma dabeetana asaxaabiya saxaabigii qowluhu qowlkiisu an madhabnafsiisa madhabkeedu ka yidhi cala ljadiidi qowlka jadiidka haddaan ku soconnay imaam shaafici uu yidhi fahuwa asagu laa yuxtaju bihi lama xujaysanayo wahuwa xujatun xujo weeye dheh wahuwa qowlkii saxaabiga xujatun xujo weye filqadiimi qowlkii qadiimka ee shaafici dhexdiisa lima warada daliilkuna waa maxay liajli maa warada wixii soo arooray awgii fii xaqihim asxaabta xaqooda ku soo arooray oo nusuus tilmaamaysa fadligooda ah wadacafuuhu xadiidka ku soo arooray ee ahaa asxaabi ka nujuum biayihim iqtadaytum ihtadaytum way daciifiyen culamadu waxay kutilmaameen xadiid daciif inuu yahay falyurad haddaba xadiidkaas ha la celiyo oo yaan lagu camal falin wallahu tacala aclam wsala allah wslam cala nabi